رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa baabkii loogu magacdaray ee baabkii loogu magacdaray rajaha iyo rajada ayaan markaa maray abi ayuub khaalid bin zayd radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi rasuulkii allah ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquul oranaya lowlaa annakum haddii dadow idinku tudnibuuna aadan dembaabi lahayn la khalaqa allah ilaahay wuxuu abuuran lahaa khalqan abuur ama dad yudnibuuna dembaabahayaa fayastakfiruuna dembi dhaafna ilaahay weydiisanaya subxaana wa tacaala oo fayakfiru lahum loo dhaafo marka haddaa dembi oo dhanba samayn lahayn ilaah wadin tirtiri lahaa waxaa la keeni lahaa qoor inta dembi ilaahay inay u baahan yihiin dembi dhaafkiisa muujinaya dembi dhaaf weydiista kadibna loo dembi dhaafo rawaahu muslim wa can abi hurayra radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn qucuudan kuwa fafadhiya maca rasuuliillaahi rasuulka micigiisa macanaa waxaa micigeenna ahaa abuu bakarin wa cumaru radia allaahu canhuma abuu bakar iyo cumar ayaa micigeenna ahaa oo fii nafarin koox nagu dhex sugan fa qaama rasuulu ullah rasuulkii ilaahay baa kacay ama istaagay sala allahu calayhi wasalama min bayni adhurinaa dhexdeenna ayuu ka kacay rasuulka marka hore wuuna dhex fadhiyey markaasuu naga dhex istaagay fa abta'a calaynaa wuu naga soo habsaamayo korkeennuu ka soo daahay fa khashiina waan cabsanay aad bay nebiga u jeclaayeen sala allahu calayhi wasalam soo daahitaanka uu soo daahay way la argagaxeen fa khashiinaa waxaan ka cabsanay an yuqtataca in la goosto nebiga oo la dafa duunanaa sokadeena asagoo noo soo socdoo nagu soo dhow annagii asaga dhexdeena in laga dhex dafoo cadow uu qaato ayaan ka cabsanay fa fafasicnaa markaasaan argagaxnay buu yidhi abuu hurayra fa qumnaa waan istaagnay fa kuntu waxaan ahaa awala man fazica qofka ugu horeeyo argagaxay baan ahaa buuyi qofka ugu horeeyey ee argagaxay ee cabsaday ayaan ahaa fa kharajtu waan soo baxay abtaqii anoo raadinaya rasuulka alla sala allahu calayh wasalam anoo rasuulka raadinayaan soo baxay xataa aataytu ilaa aan imid xaa'itan derbi oo lilansaari ansaar ay lahaayeen beer derbigeeda ayaan imid وذكر alxadiida xadiidkii ayuu xusay bituulihi asagoo dhexa ilaa qowlihi laga gaaro faqaala الله rasuulka alla wuxuu yidhi idhab bax faman laqiita qofkii aad la kulanto wara'a hada alxaa'iti derbigan gadaashiisa yashhadu qirahaya an laa ilaaha ila allah mustayqinan yaqiinsan biha kelimadaa qalbuhu qalbigiisa fabashirhu biljanna janno ugu bishaaray janno ugu bishaaray rawaahu muslim baa xadiid ka wariyey wa can cabdullaahi bni camr bni caas radia allahu canhuma ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama taala wuxuu akhriyey qowl allahi casa wajalla ilaahay qowlkiisii ahaa oo fii ibraahiim sala allahu calayhi wasalam uu yidhi ibraahiim rabbi rabbiyow inahunna asnaamtii adallalna waxay dhumiyeen kafiiran wax badan faman tabicanii qofkii isoo raaca towxiid igu soo raaca waxdaaniye alla qaritaankiisa igu soo raaca fa innahu minii anigu iga mid yahay iyo wa qowlu ciisa nebi ciise qowlkiisa ayuu akhriyey ee uu yidhi in tucadibhum ilaahyow haddii aad cadaabto fa innahum cibaaduka waa addoommadaada wa in takfir lahum haddaadse u dembi dhaafto fa innaka adiga anta adigu alcasiizu alla casiis ah ayaa tahay alxakiimu ee fal fiican farafaca yadayhi gacmihiisuu kor u taagay wa qaala wuxuu yidhi allaahumma ummatii ummatii ilaahayow ummaddayda ilaahayow ummaddayda ilaahayow ummaddayda wa bakaa waa ooye rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa bakaa waa ooyey faqaala allahu casa wajalla ilaahay baa yidhi yaa jibriil jibriilow idhab bax ilaa muxammadin muxamed u tag wa rabbuka aclamu ilaahaagaa ku cilmi badan waxa xaaladdu tahay fas'alhu soo weydii maa yubkiihi waxaa ka ooyey nebi moxamed sal alla cala wasalam waxaa ka ooyinaya nebi moxamed bax ee soo weydii fa aataahu jibriil wuu u tegay fa akhbarahu rasuulu rasuulkii allah ayuu u sheegay bimaa qaala wixii uu yidhi wahuwa aclam asagoo uga cilmi badan asagoo u cilmi badan buu iiku laabtay jibriilo markuu nebiga u yimid buu hadalkii u geeyey fa qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi yaa jibriilu idhab noqo tardaa dib danbuu rabbiga ku siin doonaa raalli baadna noqon doontaa rawadoomadiisa uu ku leeyahay wamaa xaqu alcibaadi addoommada xaqoodu waxa uu yahayna ma taqaanaa cala allaahi alla dushiisa ay ku leeyihiin qultu waxaan idhi buu yidhi mucaad allahu wa rasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisaa ku cilmi badan qaala rasuulku wuxuu yidhi fa ina xaqa allah xaqa alle cala alcibaadi addoommada uu ku leeyahay waxa waaye an yacbuduuhu inay caabudaan oo walaa yushrikuu bihi shay-an waxnana aysan ugu shariik yeelin wa xaqu alcibaadi addoommada xaqooda cala allaahi alla ay ku leeyihiinna anlaa yucadiba inuusan cadaabin man laa yushrik bihi shay-an ciddaan rabbi waxba u shariik yeelin faqultu waxaan ihi yaa rasuul allah afalaa ubashiru nnaas miyaan dadka u bishaaraynayni dadka ma u bishaareeyaa qaala laa tubashirhum ha u bishaaraynin oo fayatakiluu ay hadday istigtaan kitaabkii wixiibay camalkiibay ka tegayeen laa ilaaha ila allah bay kala saaranayaan saa ha yeelin hana u bishaaraynaynin daaha camal qabtaanee buu dhahay nabiga muttafaqun calayh wa can ilbara bin caazib radia allahu canhuma can ilnabiyi qaala almuslim qofka muslimka idaa su'ila haddii la weydiiyo fi lqabri qabriga dhexdiisa yashhad wuxuu qirayaa an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu ullah alla mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabuda inaysan jirin nebi muxamedna rasuulkii ilaahay uu yahay fadalika kaana qowluhu tacaala waa ilaahay qowlkiisa uu yiri yuhabbitu allahu ilaahay waa ku suga aladiina kuwii aamanuu rumeeyey bilqowli ahaabit qowlka iyo kelimada haabitada ee sugan fi lxayaati addunya nolosha adduunkuu kula sugaa iyo wa fi laakhirati aakhiro muttafaqun calayhi wa can anas can rasuuli illaahi qaal ina alkaafira kaafirka idaa camila hadduu camal qabto xasanatan wanaag ucima waa la quudiyaa biha xasanadii iyo wanaaggii uu qabtay sababteeda tucmatun quudin baa min addunyaa adduunka laga quudiyaa risqigaa loo badiya caafimaadkaa loo siyaadiyaa waxyaabo badan baa la siiyaa wa ama almu'min qofka mu'minkaa fa ina caalaa ilaaha sareeya yaddakhiru lahu wuxuu ugu kaydiyaa xasanaatihi wanabyaalkiisa fi alaakhirati aakhiro wayucqibuhu wuxuuna ku siiyaa risqan risqi fi dunya adduunka calaa aacatihi aacada ilaahay uu qabanayo wa fii riwaaya ina allaha ilaahay laa yadlim ma dulminayo mu'minan qof mu'mina xasanatan wanaag uu samaystay yuctaa biha wuxuu ku siiyaa fi dunya adduunka wayujzaa biha wuxuu kaga abaalmariyaa fi alaakhirati aakhiro wa ama alkaafiru kaafir kuse fayudcamu bixasanaati maa camila wax allaala wuxuu camal qabtay xasanaad ah lilaahi tacaala uu u sameeyey fi dunyaa baa lagu siiyaa oo lagu quudiyaa xataa idaa afdaa ilaa uu gaaro ama uu tago ila alaakhirati aakhiro lam yakun lahu xasana asagoosan xasano wadanin yujsaa biha laga jaasiyo wax allaale wixii wanaag ah uu sameeyey oo dhan xasanaadkiisa adduunkaa lagu siiyaa aakhiruu tegaa asoo wax lagu abaalmariyo lahayn amaa mu'minka qaar baa loo kaydiyaa wa can jaabir qaala qaala rasuulu ullah mathalu asalawaati alkhams salaadaha shantaa tusaaladooda ka matali nahdi waa sidii webi oo kale jaarin durduraayo soconaya qhamrin biyo badan leh calaa baadi axadikum axadkiin albaabkiisa qulqulahaya oo yaqtasilu minhu uu ku qubaysanayo xaggiisa kula yowmin maalin walba khamsa maraat shan jeer buu la mid yahay rawaahu muslim baa xadiidkaa weeye alqamru alkafiir baa loola jeedaa wa ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaale wuxuu yidhi samictu rasuula allah rasuulkii ilaahay baan maqlay yaquul asagoo dhahaya maa min rajulin nin ma jiro muslimin muslim ah yamuutu dhinta fa yaquumu ay u istaagto calaa janaasadihi janaasadiisa arbacuuna rajulin afartan min laa yushrikuuna biاllaahi shay-an aan rabbi waxba u shariyeelin ilaa hadduu jiro mu'min dhintaa janaasadiisay afartan qofood oo mushrikiin ahayn oo muwaxidiinay istaagaan ilaa hadduu jirana shafacahum allaahu fiihi ilaahay waa uga shafeeco qaadaayo waxay uga baryaan buu siiyaa rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey muslim baa xadiidkaa markaa wariyey intaasoo dhan waxay tilmaamayaan rajo fiican inuu qofka muslimka ah leeyahay aadna in loo dadaalo taacada allana lagu socdo khayrka iyo wanaaggana aan markaa la yaraysanin wa can ibni mascuudin qaala kunaa maca rasuuli illaahi fii qubbatin naxwan min arbaciin wabillaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam